شمائل الرسول رسول رسول شمائل الرسول ذي الخلق النبيل جاءت بوصف الصحب على لسان الحب على لسان الحب الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصل اللهم على نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم waa darsigeennii lixaad iyo kitaabkeennii alshamaa'ilu almuxamadiya ama darsigeennii toddobaad baan u jeedaa iyo kitaabkeennii alshamaa'ilu almuxamadiya ama alshamaa'ilu annebi baabu maa jaa'a fii kuxli rasuuli rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam nebi muxamed iyo indhakuushiisii iyo wixii ku yimid ayuu sheekhu rabaa raximahu allahu tacaala inuu si fiican inoogu sharxo baabaystay xadiidka afartan iyo sagaalaad baa hadda aniga ii qoraya xadaanaa muxamed ibnu xumayd araasiyu muxamed ibnu xumayd ibnu xayaan attaymi araazi xaafid daciif xaafid maca anahu daciif wey wa kaana yaxya ibnu maciin yaquulu haadaa daciifun jidda waa nin aad daciifu abuu dhihi jira asagu saaxibu jarxi watacdiil ibnu maciin qaala xadaanaa abi daawuud atayaalisi hiqa can cabaad ibni mansuur cabaad ibni mansuur waa ninkii caanka ahaa weeye in badanna aan ku mari jirnay ummahaadka dacfigiisuna cabaad ibna mansuur annaaji abu salamata albasri saduuqun rumiya bilqadar wa kaana yudallisu watahayara biaakhiri cumrih daciifun jiddan aad buu daciifu yahay can cikrimata mawla bni cabbaas can ibni cabbaasin radia allahu tacaala canhu ana anabiya sala allahu calayhi wasalama qaala iktaxiluu ku indhakuusha buu nabigu yuri calayhi salaatu wasalaam bilithmidi geedka ithmidka la yidhaahdo ku indhakuusha wuu yaalla hadda magaaladeenna ithmid baa ku qoran waa bahal yaroo quraarada buu ku jiraa dhagax baana markaa waa maaragtay buu ka samaysan yahay marka waa mugxalo yar oo waxa weeye meel yar bay ku jirtaayoo bahal baa soo loo geliyo indhaha lagu kuushaa iktaxiluu ku indhakuusha bilithmidi ithmidka ku indhakuusha fa innahu maxaa yeelay ithmidku yejlul basara aragga ayuu faydaa hilib xunka iyo waxaa maaragtay ku yaal yaalla isha gudaheeda ayuu ka dhammayn waa mudaawaad wey oo macnaheedu uu yahay yacnii yuxasinu alcayn isha ayuu awood siinayaa waxaa jira hilibxun isha ka soo baxa ama galka hoostiisa ha ka soo baxo ama isha gudaheeda ha ka soo baxo ama ilqeytada iyo ilinyarada iyo dhinacyada ha ka soo baxee waxaa la wixii hilib xun ah ee finan ah ee khaarijiya isha ka soo baxay oo dhan buu nadiifin baabah buu ka dhigi wa yumbitu shacra timahana wuu soo saari timaha baalashana xiribaha dadba u yaqaana dadna baalal ba u yaqaanana wuu soo saari wa zacama ay dakara wuxuu sheegay zacma bimacnaa dakara weeye isan kuu qarsoon marba kuu hoosgala yacni ibni cabbaas ibni cabaas weeye wa yumbitu shacra almuraadu shacru rumuushulcayn rumuushulcayn waxaa la yidhaahdaa waa isha baalasheeda reeshaha wa zacama dakara wuxuu sheegay ana nabiya sal slam kaanat waxaa u ahayd lahu isaga wuxuu lahaa dhe mukxulatun tawaad tawaad buu lahaa nabigu cali qordi qordi waa la yidhaahdaa tawaadna waa la yidhaahdaa waa bahasha yaree xilligaa lagu shuban jiray anu bahal baan soo gaadhay odayaashu buuriga sanka ka qaata yaroo tawaad camalahoo ay afka cufi ka geliyaan oo xidirsho buu leeya maanta o markaasuu afka saa uga cufayo buuri yar ugu jira kaasoo kale un weeye waa noocaasoo kaleeto unoo nabigu itmidka uu ku ridin jira adugu waa tawaad yar ama aalad yar oo nabiga ku isticmaala calayhi salaatu wasalaam itmidka kaasoo yaktaxilu uu ka indha kuulan jiray minhaa xaggeeda kulla leylatin habeen kasta alaaatan saddex jeer fi haadihi yani alaaatan fi haadihi ay fi haadihi makxula aaaatan fi haadihi fi cayn lyumna baa loo jeedaa cafwan wa alaaatan fi haadihi ay fi haadihi alcayn lyusraa isha midigna saddex jeer buu marin jiray isha bidixna muxuu marin jiray saddex jeer saasuu leeya xadiidku xadiidka inta hore waa sugan yahay iktaxiluu bilitmidi calaykum bilitmidi ay e, e, ilzimu fainahu yajlu lbasara wa yumbit laakiin inta u dambaysa xataa tan laftirkeeda kaanat lahu mugxulatun yaktaxilu minha kula leylatin inuu mugxilo lahaa intaa hore iska wadaa macnaha waa saxiix weeye oo atarkaa ibnu cabaas waa saxiix laakiin inta dambe habeenkiina saddex jeer buu tan marin jiray saddex jeerna tan buu marin jiray intaa iyadu inay munkar tahay ayaan waagii hore dowrarkii horean kitaabka akhrinayna aynu tacbiirinay waana sidaa un sidaa un weeye <clears throat> xadaanaa cabdulaahi bnu sabaax alhaashimiyu albasriyu qaala xadaanaa cubaydulaahi bnu muusa cubaydulaahi bnu muusa ibn abilmukhtaar ninkan hore ee cabdulaahi bnu sabaax alhaashimi albasri tarjamadiisa hore maynaan u soo marin baan u malayn alcataar albasri hiqa waa nin hiqa oo thabta weeye tadiibulkamaalku ku sheega xaafidku iyo taqriibka labaduu kusoo guuriya qaala xadaanaa cubaydulahi bnu muusa cubaydulahi bnu muusa ibn abilmukhtaar ibnu baadaam alcabsi alkuufi abu maxamed hiqa kaana yatashayacu xoogaha shiicanimaha ku jirtay laakiin hadee waxaweye maaragtay baabkan xadiidka nuqul buu leeyahy hebel waa shiica la carari waxyaalo badan oo kale waa mustalaxaad u gooniya wey qaala wuxuu uhi xadaanaa cubaydullaahi ibnu muusa aniga hadda marayna cafwan qaala wuxuu yidhi marka xadaanaa israa'iil ibn yunus ibn isxaaq asabiiciyi camr ibn cabdillahi alhamadaani abu yuusuf alkufri hiqatun takalama fiihi bilaa xujja can cabaad ibni mansuur waa ninkii hadda aan maraynay wey ninkii hadda aan maraynay ee cabaad ibnu mansuur ahaa weeye hadda ninkan uu rabo inuu haddana mar labaad uu ku keeno marka madaaru xadiidku wuxuu noqonayaa cabaadkaasuu noqonaya xaa taxwiil isnaad baa daas marka وxadaثna cali bn xujr bn yasr qala xadaثna yaziid bn haruun alwasit qala xadaثna cabaad ibn mansuur can cikrimata can bni cabaasin qaala kaana wuxuu ahaa rasuulullaahi sala allahu caleyh wasalam yaktaxilu kaana rasuulullaahi sal ly salam yaktaxilu kii indhakuusha qabla an yanaama intuusan seexanin kahor kii ka indhakuusha yaktaxilu kii ka indhakuusha ama ku indhakuusha ama isticmaala qabla an yanaama bilimidi alaaan fii kulli caynin il walba wuxuu isticmaal jira daciifun jiddan wey xadiidku kaa horana munkar eh, baan ku tilmaana qaybta udma laakiin habeenka un diidannahaye inay itmidku uu ku fiican yahay waa arrin aad iyo aad la isugu waafaqsan yahay weye wa qaala yaziid ibnu haaruun wuxuu uhi fii xadiiii ina nabiya sal ly slam kaanat waxaa u ahayd low isaga mukxulatun baa u ahayd yaktaxilu waa tawaadii yarayd weeye ama aaladii yaraydee markaa indhakuusha lagu isticmaali jiray taasoo yaktaxilu uu ka indhakuusha minhaa xaggeeda cinda nawmi alaaan fii kulli caynin il walba wuxuu ka marsan jiray saddex jeer xadaana axmed ibnu manica albagawiyu xadaana muxamed ibni yaziid muxamed ibni yaziid alkilaaci abu saciid alwaasi hiqatun thabti caabid can muxamed ibni isxaaq ibni yasaar saaxib almaghaazi muxamed ibni isxaaq ibni yasaar abubakr almatlabi almadani imaamu almaghaazi saduuqun yudallis wa rubamaa rumiya bilqadari waaltashayuc labadaba waa lagu tuuri jiray can muxamed ibni lmunkadir ibni cabdillaahi ibni lhudayr attaymi almadani hiqat faadil can man can jaabir bni cabdillaahi alansaariy radia allahu tacaala canhu wa ardaah qaala wuxuu uhi qaala rasuulu lah sal l slam calaykum laazima ogaada bilitmidi geedka itmidka la yidhaahdo ku indhakuusha cinda noomi hurdada agteeda fa innahu maxaa yeelay yejluu wuxuu kaa faydayaa albasara aragu faydaa yejlu albasara aragu ayuu faydaa ishuu awood ku kordhiyaa inta badan qofka waxaa leey idmidka indhakuushaa saxdaa isticmaal amaba indhabeelaba wa yumbitu shacra timahana wuu soo saarayoo timaha baalasha ah wuu kuu kobcino wuu kuu soo saaray ishuna way qurxoono nin indhagordano indha qurux badan baad noqon ya xadiidkan dambe marka waxa weeye waa saxiix weeye xadaana qutaybة bn saciid abu raja albaqlani athaqafi shaykhu sita ila ana bna maaja yarwi lohbi qala xadaana bishru ibn lmufadl bshir ibn fadl ibn laaxiq araqaash abu ismaaciil albasri hiqatun habti caabid can cabdillaah ibn cuhmaan ibn khuhaym cabdulaahi ibn cuhmaan ibn khuhaym alqaari almakiy abu cuhmaan saduuq can saciid ibn jubayr ibn mudcim ibn hishaam alasadi alkuufi abu maxamed hiqatun habti faqiih can ibni cabaasin radia allahu tacaala canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam ina khayra akxaalikum inna khayra akxaalikum indha kuuliyaalkiinna midka ugu khayr badane ugu wanaagsane ugu fiicani eh, hee aliithmidu wey alithmidu waa itmidka wey inna khayra akxaalikum alithmidu waa itmidka wey waa mubtadiya khabar wey inna khayra akxaalikum indha kuuliyaalkiinna midka ugu khayr badan ugu fiican ugu wanaagsan ugu caafimaad badan waa kee alithmidu kaa'inun alithmidu wey yjlu basra wa yumbit shacraw xadaana ibrahim ibn lmustamir albasriy ibrahim ibn lmustamir alcaruuqi annaaji abu isxaaq albasri saduuqun lahu awhaam Ah, albasriy qaala xadaanaa abu caasim nabiil daxaak ibnu makhlad horaan u soo marnay can cuhmaan ibni cabdilmalik almakiyi almu'adin yuqaalu lahu mustaqiimun layin lxadiid can saalim ibni cabdillahi bni cumar bn khadaab alqurashi alcadawi abu cumar almadani axad alfuqahaa'i sabca fi madiina wa kaana habtan caabidan faadilan laysa lahu mathiil saaxib samti wlhadyi can ibni cumara radia allahu tacaala canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allah alay slam calaykum laazima bilitmidi fainahu yajlu lbasara wayunbitu shacra baw ma ja'a fii libaasi rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam libaaskii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo dharkiisii xadathana muxamed ibnu xumayd alraaziyu xadathana alfadl ibnu muusa fadlu ibnu muusa assinaani abu cabdilaahi almarwasi hiqatun tabta warubama aqraba wa abu humaylata abu humaylata yaxya ibnu waadix alansaari abu tumayla ta baa fiican in la akhriyo abu tumayla almarwasi hiqa ah, mataabu idiin qoraya ta weeye wa zayd ibnu xubaab zayd ibnu xubaab ibn rayaan abulxusayn alcukali saduuqun yuqdi fi xadiidi thawri can cabdilmu'adin ibni khaalid alxanafi abu khaalid almarwazi laa ba'sa bihi can cabdillahi bni buraydata can ummi salamata radia allahu tacala canha qaalat kaana axaba thayaabi ilaa rasul sl slm kaana wuxuu ahaa axaba thayaabi dhar midka loogu jecel yahay ilaa rasuuli sal slama alqamiisu buu ahaa qamiisku haddaa markaan yar taabanno hadda midkan anugu aan qaba idinku hadda aad qabtaan oo kaleeto toob baaba la yidhaahdaaba qamiiskii asalkaaya nabigu eh, eh, maaragtay isticmaali jira maba ahba xagga cimaamada nabigu xidhan jirana sida tabliiq u xidhaan ee afghanistaanti iyo waxyaalahaas maarata eshiyaanku u xidhaan oo inta madaxa lagu dubo halka arqa beena ayay ahayd taana xagga waxaa kuu soo hadhay khamiiskana dee kanada waa googorada waa toob maaragtay waa iska shilug yarood qabto aadan ku ordi karin oo dagaal ku geli karin bahalka bakistaaniyiinta kale unbuu xagga waafiga bahalkuu nabigu qabay caleyhi salaatu wasalaam marka kamiisku waa kaa wey ama shamiis isagu hade waxaweye maaragtay waa shaarka caadiga la xidho ay laftirkiis waxaweye maaratay waa ka duwan yahay marka kamiisku waa noocaa wey saa u fahan xadaana cali ibnu xujir ibnu yaasir sacd qaal xadaana alfadl ibn muusa can cabdilmu'min ibn alkhaalid can cabdillaahi ibni buraydata can ummi salamata qaalat kaana axaba hiyaabi dhar midka loogu kalgacayl badan yahe loogu jecelyahay ilah rasul l slam alqamiisu buu ahaa xadaanaa ziyaad bn ayuub albaqdaadiyu qaala xadaanaa abu tumaylata can cabdilmu'min ibni khaalid can cabdillahi bni buraydata can ummihi can ummi salamata hadda somaarta waa siduu geliyey hadda baynahu wa bayna ummi salama hadda waa siduu keenay wadaadkan cabdullahi bni burayda bn xuseyn aslami qaalat waxay tihi kaana axaba thiyaabi ila rasul slama kaana wuxuu ahaa axaba thiyaab ila rasul slama kaasoo yalbasu uu xidhan jiray alqamiisu qamiis buu ahaabay tir qamiiskonbuu nabigu u jeclaa waayo qofku wuxuu jecel yahay inuu xidhaaba la arkaaba qaala haakadaa qaala ziyaad ibni ayuub fii xadiidihi can cabdillahi bni buraydata can ummi can ummi salamata waa xasan marka laa baasa biha wax dhiba kuma jiro wahaakada rawaa hayru waaxidin can abi tumaylata mila eh, riwaayati ziyaad ibni ayuub wa abu tumaylata yaziid yaziidu fii hada alxadiidi can ummihi wa huwa asaxu xadiidka waasidada uu geliyey asagii ummu salama baynahu bayna ummi salama hooyadii u geliyey kaasaa saxiixnimo badan kaasaa xoog badan marka ayadaa wey ziyaadkana hadde horaan samana waa ziyaad ibni ayuub ibni ziyaad albaqdaadi abu haashim yulaqabu dallawayhim iyuu ahaa mise dalluuya saasa la dhihi jiray wa kaana yaqdabu minha wuu ka xanaaqi jiray oo wuxuu dhihi jiray haydhihina marka naanaystu diidi jiray xadaanaa cabdullaahi bnu muxamed bn alxajaaj ibn abi cuthmaan asawaaf abu yaxya albasri waqad yunsabu ila jaddihi saduuq qaala xadaanaa mucaad ibnu hishaam ibni cabdillaahi sambur abu bakr albasri adistawaa'i hiqatun habt waqad rumiya bilqadr laysa lahu mathiil qaala xadaanii abi abihi shamn cabdillahi adistawaa'i can budayl ibnu maysarata alcuqayliy albasriy hiqatun habt can shahr ibni xawshabin taabiciyun jaliil alashcari abu saciid ashaami saduuqun kathiir lirsaal walawhaam can asmaa binti yaziida radia allahu tacaala canha qaalat kaana wuxuu ahaa kumu kamiisi rasuulilahi sal ly slam nebi muxamed kamiiskiisa kamiiska yani maaragtay kub yani maxaan dhahnaa ah, ya kumkiisu maya maya kumku waa intaas halkaa soo ma jeedid halkaa weye halkaa weye kaana wuxuu ahaa cumacumta dheh kaana wuxuu ahaa kumu kamiisnabi maxamed kamiiskiisa kamiiska cumacumtiisa soo maarta hadda meeshu ani ii joogo ila rusuqi ilaa iyo cumaacumta ilaa kumka halkan maxaa la yidhaha horta kan maxaa la dhahaa intaa waa kum sooma meesha ku dhammaado meeshaana maxaa la dhihi imaamintaas jooga halkaa hadda anii joogal waayo halkaa hadduu dhaafo dee wixii o dhan ba wasakdaa kaa mariyo waxba isbaalkiibuu soo geliba isbaalkiibuu soo geli idan marka nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam halkan anu marka maxaad u taqaanaan idinku cumaacumba mase waa cukur cukurku waa lugta gacantu waa cumaacum lugtuna waa anqaw ama cukur marka laakiin kan ba annaga nagu cusub waayo kan maanaan aqoon waa gacanta meesha yacni maaragtay kum un baan iska dhahaynaa kummi kum un baan dhahnaa waayo xadiidka nabiga kum un baa ku yimid mhm. ila rusuqi ilaa iyo maa cumta ayadaha weeye rusuqna lugtana cukur baa la yidhahdaa gacantana cumaacum ayaa la yidhaahdaa xadiidka markaa fiihi dacf dacfi baa ku jira dacfigiisana hadda waan sheegnay <coughs> waayahay xadaanaa abu camaar alxuseyn ibnu xurayd shaykhulummahaat ninkani waa ninka marar badanna waan sheegay shaykhu sita ilaa annamna maaja yarwi lahu biwaasita sooma feeri ninkaasi nimanka kale ka awood badan darajada keliya ka hooseeya waa inuu waasida ibnu maaje u qaato ilaa annabna maaja yarwi lahu waa kee kaasi waa qutaybe soo maaha qutaybe ninkana daraja ahaan ku xiga haddaba lambar wan ninkana ah waa sargaal gaashaanla sare ah cuhmaan barta marka abuu camaar alxusein ibnu xudxan waa soo marnay waa shaykhul ummahaat ila bna maaja asagu ibnu maajo waasidana kagama wariyo mana ka wariyo laakiin shanta kaleu sheekhu yahay marka muxuu ka korayaa hal darajounbuu ka hooseeyaa intaas sidaa iska qabso waa iskala daa'ifa bara ragga saad aabbaha iyo reerkiina iyo abtirkiina u taqaano bara si ka fiican qaala xadaana abu nucam alfadn dukan qaala xadaana zuhayr ibn mucaawiyat aljucfi can curwata ibni cabdillaahi ibnu qushayrin curwata ibna cabdillahi ibnu qushayr aljucfi maynaan soo marin abu mahal hiqa can man can mucaawiyata ibni qurata ibnu iyaas ibni hilaal almuzani abu iyaas hiqatun caalim can abiihi aabbihi oo man ah qurata ibni iyaas ah laba ninoo isdhashay oo ka qiimo badan maba jiraanba can abiihi qaala wuxuu ihi aataytu rasuula sal ly slam baanu imid fii rahdin maca rahdin asagoo yacnii maaragtay koox ku dhex jira oo min musaynata reer musayne ah ninkan ma ninkanaa kooxda ku dhex jiray mise nabigaa jamaaco dhex fadhiyay ninkan laftirkiisa wey maca rahdin xaala kowni aan ahay min musaynata linubaayicahu nebi maxamed saan ula mubaayaco nabur yaa maca ku fasir fii rahdin bimacnaa maca wa ina qamiisahu qamiiska nebi maxamedna la mutlaqun uu yahay mid xabadka u furan galuusyadii xabadka hadda aniga soo ima wada xidhna kuwaasoo dhan baa furnaa marka waxa weeye maaragta ow amase wuxuu yidhi ow amase qaala wuxuu yidhi siru qamiisihi mutlaqun ama qamiiska galuusyadiisiibuu nabigu furtay buui ziru qamiisihii mutlaqun ay maftuuxun mid la furay wey qaala wuxuu ihi fa markaasaan geliyay yaddii gacantayda fii jaybi qamiisihii baan geliyey raqabadaan geliyey buui halkaa raqabadda ina waa iska furan baan gacanta dalaq ka siiyey buui famasistu markaasaan taabtay buui alkhaatama nabiga calayhi salaatu wasalaam layin buu ahaa hayin ah saxaabadiisa yani maaragta u shilcsan fa min allaahi linta lahum walow kunta fadan haliida alqalbi lanfaduu min xawlika facfu canhum wastakfir lahum washaawirum fi lamri faidaa casamta fatawakal cala allah xadaanaa cabdu bnu xumayd maan soo marnay tarjamadiisa ibnu nasr alkashiy abu muxamed hiqatun xaafid qaala xadaanaa muxamed ibnu lfadl muxamed ibnu lfadl assaduusi abu nicmaan albasri laqabahu caarim hiqatun habti tagayara fi aakhiri cumrihi qaala xadaanaa xamaad ibnu salamata abu salamata albasri can xabiib ibni shahiid xabiib ibni shahiid alasdi abu muxamed albasri hiqatun thabt can ilxasan ibn abilxasan albasri can anas ibni maalik radi allahu tacala canhu ana nabi sal slama kharaja waa baxay walxaal huwa nabigu yattaki'u uu ku dangiigsan yahay calaa usaamata ibni zayd riwaayo kale calaa usaamata ibni zayd waa cali bn abi aalib fii waqti maradihi bay ahayd xilligii fii maradi mowtihi xilliguu nabigu dhimanaya calayhi salaatu wasalaam geeridaas iyo xanuunka amaba ka kicinba noloshiisa markii u dambaysay ahayd calayhi nabiga dushiisa waxaa ahaa thawbun qatariyun nabigu wuxuu qabay calayhi salaatu wasalaam maro qitriyun amse qatariyun waa isku mid un weeye qitriyun qadar loo nisbeeyey baxrayn xilligaas ina waxaanoo dhanba waa meelo yanyana thawbul eh, eh, markaasi waxaa la yidhaahdaa huwa thawbul qutni waa mara cutbi ama suuf laga samayn jiray suufka ama cutbiga laga samayn jiray marka qadar iyo baxrayn iyo hajare iyo meelahaas maaratay nasaarada iyo yahuudiyar iyo waxbaa degdeganaa meelahaasaa lagu samayn jiray marka xibrana waan u tegi doonaa qad tashawaxa nabigu u hullaabtay bihi isaga fa sallaa bihim markaasuu dadkii tukiyey nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam hadda sida maaragtay saddex macnaa ku jira eh, tawashaxa tawashaxa inaad tidhahdid sida xaramka oo kaleeta maaragta somaad arag marka intii saddex shood lasoo dhamay shoodka afraad la gelayo garabka salama lama jeena qaarsado jeena qaarsay waa la dhihi karaa hullaabtayna waa la dhihi karaa hambalooltayna waa la dhihi karaa hambalooltay waxaa la yidhahdaa marka intaad qaydka dhabarka saa soo qabatid dhabarkaad kusoo qabanaysaa markaasaad xagga iyo xagga markaasaad labada maro baad saa isu dhaafin saasaad isu dhaafin markaasaad halkaa giirka dambaa kuxulsida ai ilmo yaroo adhi la joogo aradanoo mara qayd ahoo maxamuudiya qaba ama maraykaan yar qaba markaa iyadaa wey haa soomaalida say u labisan tahay fa sallaa bihi markaasuu tukiyey wa qaala cabdi bnu xumayd wuxuu yidhi asagu qaala muxamedun alfadl wuxuu yidhi sa'alanii yaxya ibnu maciin can hada alxadiidi awala maa jalasa ilaya yaxya cabdi bnu xumayd baa wuxuu yidhi qaala muxamed ibnu alfadli sa'alanii yaxya ibnu maciin yaxya ibnu maciin baa xadiidka i can hada alxadiidi awala maa jalasa markii u horraysa ila fadhiistay buu yidhi xadiidkaanigo ma haysa fa qultu waxaan ku yidhi xadaanaa xamaad ibnu salamata faqaala wuxuu yidhi low kaana min kitaabika lakaana axsan kitaabkaagan haddaad iga yeedhin lahayd bur kitaabka ma ku haysaa buuri wuxuu ka yaabay <clears throat> wuxuus yidhi hadduu dusha kaaga yeedhiyo arba xoogaa wax kaa khalkhaldaa fa qumtu waan istaagay bui liukhrija saan u soo faqabada calaya thawbi maradu dhabi siiyey buuhi uma qaala wuxuu yidhi markaa amlihi yeedhi calaya dusheeda fa innii anigu akhaafu waxaan ka baqaya ilaa alqaaka inaanan allaa mise ilaa iska saxa aniga halkaa wuu iga khaldaya qalad weyn buu iga gelinaya waa iska saxaya ilaa buu aniga ii qoraya allaa alqaaka saxadee fa innii anigu akhaafu waxaan ka baqaya allaa alqaaka inaanan kula kulmin mar dambe oo gurigaba intaad geshid aabad sooba bixi oo malakulmood kugu asiibaan ana xadiidka sidaa ku waaye fiiri siday cinaayo u siinayeen xadiidka iyo diinta barashadeeda subxaana allah qaala wuxuu ihi fa amlaytu markaasaan yeedhiye calayhi dushiisa uma akhrajtu kitaabi kitaabkii baan soo saaray markaan xadiidka u dhammeeyey fa qara'tu calayhi markaasaan ooga saxay buudhioon ooga makhraati geliyey saan kuugu qoray iyo say kitaabka ugu qoran waa isku mid baan ku idhi ka soconiyo ka sidaa ka gilgilo xadaana suwayd ibnu nasr almarwazi qaala xadaana cabdullahi mubaarak can saciid ibni iyaas aljurayriy can saciid ibni iyaas aljurayriy abu mascuud albasri hiqatun ikhtalada qabla mowtii bialaaa siniin weeye can abi nadrata mundur ibni maalik ibni qudacata alcabdi ninkaan soo marayna weeye tarjamadiisoon horay u soo tarjamaynay can abi saciid alkhudriy radi allahu tacala canhu qaala kaana rasuulu lahi sal ly salam kaana wuxuu ahaa rasuululahi rasuulka ilah sal ly salam ida stajadda thawban ida stajadda markuu jadiidsado thawban mara markuu jadiidsado maxaa laga wadaa markuu mara jadiidsado idaa labisa thawban jadiidan mara cusub markuu soo iibsado nabigu calayhi salaatu wasalaam baa laga wadaa sammaahu biismihi horta marada magaceed ugu yeedhi jiray waa macawis waa shaadh waa funaanad waa qamiis waa maxay magaceeda ugu yeedhi jiray cimaamatan aw qamiisan aw ridaan cimaamatan waa cimaamad aw qamiisan ama waa qamiis aw ridaan ama waa go uma yaquulu wuxuu odhan jiray allaahuma laka alxamdu ilaahu adaa mahad iskale allaahuma allah yow laka adiga ayuu kuu sugnaaday alxamdu mahad xamdan xaqa balia allaahuma laka alxamdu xamdan xaqa kamaa kasawtaniihi sidaad ii huwisay oo kaleeta markaa saad ii huwisay baan kaaga abaalcelin rabbiyow sidaasaan kaaga abaalcelin wey as'aluka waxaan ku weydiisanayaa khayrahu khayrkiisa iyo wa khayra maa sunica lahu iyo wax alla wixii loo sameeye loogu talagalay inuu ka soo baxo booskiisa mara waxaa jirta ma ogtahay aan khayr lahayn yaatii fii aakhiri zamaan nisaaun kaasiyaatun caariyaatun calaa ru'uusi nakaasnamati lbukti lan yadkhulna aljanata wa khayra maa sunica maryaa la sameeyey khayrna ma leh waacudu waxaan kaa maangalay bika adiga min shari sharkiisa wa shari maa sunica lah yo wax alla wixii loo sameeyey sharkiisa wa shari maa sunica lahu hadduu shar leeyahayba sharkiisaan kaa maangala ku macnay hadduu khayr leeyahayna khayrkiisaan ilaahu ku weydiistay astur iyo wanaag baan ku weydiistay ina dharka ajir baa laga heli sababtoo ah jirkaagay asturayaan jirkaaga hadday asturaanna ilaahay amarkiisaad qaadatay xadaana hishaam bnu yunas alkuufiy hishaam tarjamadiisa hore maynaan u soo marin hishaam ibnu yuunus ibni waabil atamiimi annashali abulqaasim alkuufi allu'lu'i hiqatun habt qaala xadaana alqaasim ibnu malik almuzaniy alqaasim ibnu malik almuzani abu jacfar alkuufi saduuqun fiihi lliin qaala xadaana cafwan can aljurayriyi can abi nadrata can abi saciidin alkhudriy can sacati naxw naxw xadiid saabiq buu markaa sheegay xadathana muxamed ibnu bashaar bundaar shaykhu ljamaca yerlo kutub sita qaala xadathana mucaad ibn hishaam bn cabdillahi adistawaa'i qaala xadathanii abi abi hishaam bn cabdillaahi can man can qataadata ibni dacaamata asaduusiyi can anas ibni maalikin qaala kaana axaba hiyaabi ilah rsul ly slama kaasoo yalbasuhu nabigu uu xidhan jiray weliba alxibratu kaa'inatun alxibratu waa macawis ka samaysan suuf ama cutbi ka samaysan wey macawistaas ayuu nabigu xidhan jiray calayhi salaatu wasalaam xibrada haddee waxa weye muraadka hadda loola jeedaayey waa macawis bikasr alxaai lmuhmalati wa fatxi lmuwaxidati calaa wasni calaa wasni hee cinaba oo kale alxibara alxibaratu baan dhahaynaa marka alxibratu iyo alxibaratu hiyaabun min alyaman wey tusnacu laga sameeya markaa min alqaan ama min alqutni cutbiga iyo waxaas howlahaasa laga sameeya markaas xadaana maxamuud ibni khaylaan qaala xadaana cabdurazaq ibnu hamaam asancasan musanaf qaala xadaana sufyaan can cawn ibni abi juxayfata cawn ibni abi juxayfata wahb ibni cabdillaahi assiwaa'i ilkuufi hiqa can abiihi abii qaala ra'aytu nabiya sal ly slam baan arkay nebi muxamed baan arkay walxaal calayhi cala rasuul xullatun isku joog xamraawa oo gududan u qaba kaanii waxaad moodaa anduru inaan fiirinaya nebi maxamed ilaa bariiqi saaqayhi dhudhumihiisa caddaankeediiyo birbiriqiyo wirwirhka iyo waxa weeye walacwalacda aad moodo seef sida indhaha kaa cawirayo ka nabiga gomadihiisa aan soo tilmaanay qurux badnaa wey qaala sufyaan wuxuu uhi uraahaa xibratan waxaan u malayn buu ihi uraha eh, yani maaragtay eh, waxaan u malaynayaa buu ihi xibratan inay tahay isku jooggaas inuu xibara ahaa xibaratan inay tahay waana xibaradaasoo eh, waa ka saa'iri thiyaab alyamaniya un xibaradii wax saasa laakiin iyadu waa mansuujaani bikhuduudi xamrin macsuud waxaa lagu tidcaa oo inta badan lagu midabeeyaa guduud iyo madow labaa laysu garb dhigayaa guduud baa la saara haddana madow guduud madow guduud madow markaase xibara qurux badan bay noqonaysa soo baxda marka idaw xadaanaa cali ibnu khashram caliy ibnu khashram ibni cabdiraxmaan ibni cataa abulxasan almarwasi hiqa qaala xadaanaa ciisa ibnu yunus isxaaq asabiciy can israa'iil ibnu yunus isxaaq asabiciy can abisxaaq asabiciy ibn cabdillahi hamdaani hadda awowgii buu ka qaadanaya xadiidka oo waa waa israa'iil ibnu yuunus ibnu isxaaq asabiici weeye ciisa ibni yuunus ibnu isxaaq asabiici ways wada dhaldhaleen israa'iil iyo ciise iyo yuunus iyo abiisxaaq asabiici muktirkaa iyo kulli waa isku xaafad weeye awoob uu yahay wiilasha qaaruu dhalayo qariiban meel u dhow min mankibayhi labada garab labada garab bay taama jirta buhi jumadiisa iyo halabtiisa marka ayadaa weeye xadaanaa muxamed ibnu bashaar bundaar qaala xadaanaa cabduraxmaan mahdiyi qaala xadaanaa cubaydulahi ibn iyaad cubaydillaah ibni iyaad ibni laqeed assaduusi abusaliil alkuufi kaana cariifi qowmi nabadoon buu ahaa saduuqun eh. Eh, nin saduuqa ayuu ahaa marka nabadoonna wuu ahaa kullu cariifin fi naar ilaa man cadala midkii caadilnimo sameeya mooyaane kuwa eexda ku dhaqmaa loo jeeda wuxuu yidhi marka qaala xadaana an abiihi abi can abi rithmata qaala ra'aytu nabi sal l slam wacalayhi wara'aytu nabiya nabigan arkay sal slam walxaal calayhi cala rasuul burdaana laba macawisood oo akhdaraani laba macawisood oo markaa cagaara nabigoo qaba ayaan arkay buui akhdaraan cagaar ahoo doog ah oo marka waxa wey qurux badan hada billahi towfiiq wasali allahuma calaa nabiyina wamawlaana muxamedin sala allahu calayhi wasalam